kasii warine dad sidaasa ah, khabarka dadka aad u faraha badan ay wariyaan wey ayaa la yidhaha tawatur waa sida akhbaarta soo wariyo derajada ugu sarayda wey tawatur haddii marka aswatu badrin dullaankii beder bitawaaturi ayay ku sugnaatay wuxuu rabay masaladii wuxuu takriirinaa weli haddii khabarku sanad ku soo arooro sanad kalena ku soo arooro labadoodana la hubo inaan midkood midka kale kama qaadan dadka sanadkan ku jira dadkan sanadka ku jira midkood beenaale ma ahan arrintaas waxay tusayda arin sugan inay tahay oo masdari ka soo wada qaateen arrin sugan inay tahay ayay tusaydaa arrintaas markay duulaankii bederu soo qaatay wuxuu yidhi walihaadaha sidaas daraaddeeda tabata waa sugnaatay qaswatu badrin bitawaaturiyay ku sugnaatay iyo wa annahaa dullaankii beder qabla uxudin inay ahayd uxud waa sanadii saddexaad oo hijriyada bederna waa ka horreeyey waa sanadii labaad oo hijriyadu dhacay dagaalkii beder sanadii labaad oo hijriyada ayuu dhacay bal iskaba daa yuclamu waxaa la og yahay qaطcan si go-an waxaa loo og yahay ana xamزata bn cabdilmuطalib wa caliy bna abi aalib wa cubayda ibn اlxaari wa cubaydata ibnu xaarif barazuu inay u soo baxeen ilaa cutba iyo washayba iyo walwaliid cutba ibnu rabiica iyo shayba ibnu rabiica iyo weliid ibnu cutba ibnu rabiica taas ayaa la hubaahu yidhi oo qaci ah waxa weya dagaalkii badar mubaarasuu ku bilowday markii muslim iyo gaala isku soo safteen ayaa waxaa soo baxay cutba ibnu rabiica iyo shayba ibnu rabiica oo odayaashii kufriga ah iyo wiilka oo ahaa weliid ibnu cutba saddexdaasaa soo baxeen markaasay yidhahdeen waxaan rabnaa ina loo soo baxo waxaa u soo baxay saddex wiil ama saddex mujaahidiintii ka mid oo ansaar ah ayaa soo booday kumaa tihina yidhahda ansaartiyaan nahay idinkaa idin dooni mayna yidhah ragga aan rabno inaan seelno maanta waa ilma adeerayaalkaniyo wiilasha ilma adeerka aan nahoo tawxiidkuna kala geeyey oo waxa weeyaan madiine aan ka aan maka ka soo saarno madiine u soo cararay wiilashaasaan rabnaa yidha maanta inaan seelno hadal fiili nimankaas kibirkood mar alla markay saas yidhaahdeen aan qum ya xamsa qum ya cali qum ya cubayda dhammaantood waa ilmo cabdimanaaf saddexda uu kiciyeyba ah, waxa wey waa reer cabdimanaaf dhammaan waxa iska hor yimid waa reer cabdimanaaf dhammaan gaalada iyo muslimiinta waa reer cabdimanaaf sababtoo ah waxa weeye dhanka ninka la idhaahdo dhanka gaalada nimanka ka yimid dhanka gaalada nimanka dhammaantooda waa reer cabdishamsi dhanka gaalada ee cabdimanaaf nabiga uga soo dhacaya saddexda gaalmo waa saas saddexda dhanka muslimiinta ka timid laba waa reer bani haashim waa cali iyo xamsa midna waa reer mualib oo dhammaanta waxay iskaga soo dhacaan waxa weeyaan bani mualib iyo bani haashim iyo bani cabdishamsin dhammaantood waa ilmo cabdimanaaf ah, umm mamed ibn cabdlahi bn abd maxamed ibn cabdilaahi ibn cabdilmualib eh, ibn haashim ibn cabdimanaaf odaga shanaadoo nabiga sala allahu calay wasalam ay dhammaan iskaga soo dhacayaan oo saddexda gaalna waa reer cabdishamsi cali iyo ninka la yidhahdo xamsana waa ilmo waxa wey waa reer bani haashim waa bani haashim cali iyo ninka la yhahdo ninka la yhahdo cubaydana waa bani mualib keligiisu bani mualib dhammaantood marka waxa wey reer bani waxay iskugu noqonayaan reer bani reer cabdimanaaf ay iskugu imaanayaan lixduba intaas marka waa arrin go intaas inay dhacday waa arrin go markaasuu wuxuu yidhi bal yuclamu waxaa loogaya qadcan go-naan ana xamza oo ina cabdilmualib ah iyo cali bna abi aalib ibn cabdilmualib asna ah waa wiliyo adeerkiis iyo cubayda ibnu xaari oo reer bani mualib ah barazuu saddexdaas waxay usoo baxeen ilaa cuba ibnu ilaa cutba ibnu rabiica iyo washayba ibnu rabiica iyo weliid ibnu cutba ibnu rabiica oo saddexdooduna reer bani cabdishamsi ah ayagu soo baxeen intaas waa la hubaa uu yidhi waxaa la hubaa uu intaas hore marka shaki ma leh inay saas tahay laakiin masalada u fiirso meesha khilaafku ka dhici doono wa anna caliyan cali qatala wuu dilay alwaliid weliid ibnu cutba ayuu dilay uu leeyahy masaladaas fiirso weliba waa la hubaa wuuku yidhi shiiku wa anna xamsa xamsana qatala wuu dilay qirnahu ninkii ku soo aado saaxiibkiisaa qirniga waxaa la idhahdaa ninka geesinimada iyo sifaada kale kaala mid ah alhadaa qirnu rajul waa rajulka rajulka musaawiga u ah fi shujaaca wa ayriha min aifaat xagga ifaadka dada hari maaha laakiin xagga ifaadka qofka qofka kala mid ah qirni mar haddii qaafka la kasriyo marka xamsana qirnigiisi waa dilay ninkii kusoo gaalkii kusoo aaday waa dilay uma yushaku waxaa lagu shakinaa fii qirnihi xamse qirnigiisii gaalkii ku soo aaday keen ahaa hal huwa cutba ma cutba ibnu rabiicuu ahaa o amase shayba shayba ibnu rabiicuu ahaa intaasaa khilaaf ku jira sidaas waa sida caanka ku ah waxa weeyaan siirada sida siirada caanka ku ah waa sidaas amaa sida axaadiista ku sugan saas maaha sida axaadiista ku sugan waxay tahay xamza waxaa ku soo aaday cutba xadiidka abu daawuud ay ku suganta waana saxiix xadiisku xadiidka abu daawuud oo sunanka ku yaalla ayuu arrintaasu ku suganta laba kun lix boqol lixdan iyo toddoba raqamka ah ee abu daawuud xadiidka ku yaalla caddayna xamza waxaa ku soo aaday cutba ibnu rabiica waana dilay wax dhaawacana ma soo gaarin calina waxaa ku aaday ma ahan weliid midka kusoo aado o dilay ma ahan weliid sida siirada ku sugan ee ninka ku soo aaday waa shayba ibnu rabiica calina waa dilay wax dhaawacna sooma gaarin cali waxaa soo haray oo isku soo aaday ninka la yidhaahdo ubayd ibn xaarif iyo weliid ibn cutba labadaasa isku soo aadeen oo nin dhalinyara iyo oday ah, ah waxa weya ninka la yidhahda cubayda ibnu xaarif waa nin oday ah, laakiin weliid waa dhalinyaro ah labadooda laba seefood ay isdhaafsadeenoo mid walba midka kale uu dhulka la dhigay laba seefood ay isdhaafsadeen oo labadooda midba midka kale dhulka la dhigay laakiin cubayde waxaa u nool labadiisii saaxiib isla markiiba cali iyo xamsa ku soo rogmaday gaalkiina waa israaciyeen saaxibkoodna waa soo qaateen markaasay safkii muslimiinta la soo galeen dagaalkuna saasuu ku xadiidka abu daud saasaa ku saxiixa weliba xaafid ibnu xajar fatxulbaariga markuu xadiidkaas inuu soo arooriyey ee sheegay inay saas arrintu u dhacday wuxuu keenay riwaayad kale oo dabaraani uu wariyo ayaduna xasan oo ayaduna sidaas u sheegay saas darteeda labadaas xadiiday ku sugan tahay oo haabidka ah waxa weeyaan in dagaalku sidan u dhacay ee sidan siirada u taallo kitaabku hadda noogu qoray aysan ahayn hmm, sida siirada ma aha marka arrintu saas wuxuu yidhi wahaada kan alalu asalka asalkan waa casharkii xalay ilaa qaybta haddaan caawa ka qaadanay oo ah haddii lagu wariyo xadiidka amase qisada dhowr sanad oo kala duwan sanadkaas ragga warinaya mid kastaa kuwa beenaalayaal kuma jiraan midkoodna midka kale kama qaadan aaminaa laga yahay inay isku soo waafaqeen warkaan aan sheegno midkoodna midka kale kama qaadan dheenaalayaalna ma ahan mar hadday sidaas tahay arrintu inay sugan tahay kutusayda inay arrintu sugan tahay ayay kutusay walow sanad walbaa gooni daciifa u noqon laakiin dhowrkaas ah sanadoo kala duwan marka laysku daro waa haabita noqona haabita noqonay sanadkan waa daciif kanuna waa daciif laakiin mid beenaanaa midba kuma jiro amase minaa ka xadfanoo sanadka inqidaaca ku jira ama xoogaa nin xifdigiisu yaryaha ku jiro xifdigiisu yaryaha ku jira kana waa sidoo kale kaasna waa sidoo kale waana la hubaa inaysan ayagu inta isku waafaqeen ahayn warka aan sheegno waa laga aamin inay isku waafaqeen muwaadao waa laga aamin waxa kaloo laga aamin yahay inuu kanuna inta hadal is yidhi gafay oo kelmadda ku hadlay kanuna inta hadal yidhi gafay oo kelmadda ku hadlay o ayagoon ku heshin isku iswaafaqday taasna aamina laga yahy taasna sida aamin looga noqona waanay soo sheegnayo marba hadduu hadalku hadal dheer oo arrimo badan ka hadlaayo iyagoo kanu wariyo kanuna hadal dheer oo arrimo badan ka hadlay uu yahay maba dhici karto inay labadaas qalad isku waafaqaan ah, laakiin laba kelimo kokooban waa dhici kartaa kanu inuu sheegay qalad u sheegay kaasuna qalad u sheegay waa dhici kartaa laakiin xadiis dhan may marka waa asal weyn asalkaas axaadiista siirooyinka dhammaan wax wax lagu kala saara waa weeyaan wa haada alaslu asalkan yembaqii waxaa habboon an yucrafa in la barto asalkan in la barta waa arrin aad u habboon oo muhiim ah in la garto fa innahu asalkaanu aslun waa asal asalkaasoo naaficun anfacaya filjasmi goynta la goynayo bikaiirin in badan oo min almanquulaati waxyaalaha lasoo naqliya akhbaar badan iyo warar badan oo la soo wariyo oo lasoo naqliyo inaad jasmido inay run tahay asalkaana lagu barta asalkaana lagu barta markaasuu yidhi fainahu asalkaanu aslun asal weeye asalkoo naaficun anfacaya filjasmi goynta la goynayo bikaiirin in badan oo min almanquulaati waxyaalaha lasoo naqliyo lasoo wariyo kamid mid ah filxadiidi xadiidka lagu soo wariyo watafsiiri tafsiirka aqwaasha lagu soo wariyo walmaqaasii duulaamada aqwaasha lagu soo wariyo waxaasoo dhan in la jasmiyo la gooyo asalkaana lagu bartaa wamaa shay yunqalu la soo naqliyo oo min aqwaali naasi dadka aqwaashooda ah iyo wa afcaalihim dadka afcaashooda iyo waqayri daalika intaas qaybkeedba dhammaan akhbaarta la soo naqliyo lasoo wariyo asalkaana lagu gartaa inaad goy karto ku kalsoonaan karto inuu khabarkaanu haabit yahay iyo inuusan haabit ahayn walihaada saas daraaddeed idaa ruwiya alxadiiu xadiid haddii la wariyo alladii xadiidkaasoo yata'ataa ka imaanaya fii alladii xadiidkaasoo yataata uu imaanayo fiihi xadiidka dhexdiisa daalika asalkan caninabi nabigana uu ka imaanayo sala allahu calayh wasalam min wajhayni laba wej uu uga imaanayo maca alcilmi ayadoo la og yahay bianna axadahumaa labada wej midkood lam ya'khudhu inuusan ka qaadan can ilaakhari kan kale jazama waa la goynaa biannahu xadiidkaasu xaqun xaq inuu yahay waa la jasmina lagu shakima ah, xadiikaa laga wariyey nabiga sala allahu calayh wasalam asalkaana lagu wariyey oo dadka warinayaa waa dad waxa weeyaan la hubo inaysan kusoo itifaaqin aan been sheegin waa la yaqaan dadkan taariikhdooda siiradoodaa la yaqaana dad been isku waafaqa maba ahanba ama yidhaha aan been sheegnaba waana laga aamin inay isku dhacday oo inta kalena un sheegay kanuma sheegay isku soo aartay qaladka aamina laga yii oo kanana waa qiso dheer oo arimo badan koobsanayda tanana waa qiso ayado arrimo badan koobsanayda aamina laga mar hadday sidaas noqoto qofna dadka kale uusan ka warayn ee mid walbaab sanad gooniya yahay waa la jasminaya nabiga ka sugnaada xadiiskaas walihaadaas sidaas daraaddeed idaa ruwiya haddii la wariyo alxadiiu xadiid aladii xadiidkaasoo yata'ataa ka imaan uu ku imaanayo fiihi xadiidka dhexdiisa daalika asalkaas can inabi nabiga uuga imaanayo sala allahu calayh wasalam min wejhayni laba dhinacna uu ka imaanayo maca alcilmi iyadoo la og yahay bianna axadahumaa labada wej midkood lam ya'kudu kama qaadan xadiidka can ilaakhari kan kale juzima waxaa la go'aaminaa biannahu xadiidkaasu xaqun xaq inuu yahay laa siyama waxaan ku sii jirin idaa culima haddii la ogaado ana naqalatahu dadka soo naqliyo wariyey xadiidka laysuu inaysan ahayn miman dadka yatacamadu u kasa alkadiba beenta wa inamaa wax kale ma ahan yukhaafu waxaa looga cabsanaya calaa axadihim sanadkaas ragga wariyey annisyaanu halmaan iyo walqaladu qalad qof banu aadanahoo kastoo nabi ahayn nisyaan iyo qaladba waa looga cabsadaa aa amuu halmaamay amu qalday dadka kan u xifdiga badan waxa weeyaan wax banu aadam la arkay u xifdi badan inuu halmaama waa dhici karta aamin lagama ah siduu nabiguba yidhi sal اlahu alيه wasalam nasiya aadamu fanasiya duriyatu aadama halmaamay duriyadiisu halmaamay wakhadia aadamu fakhadia duriyatu aadamaa gafay waa gafay duriyadiisu marka nisyaanka aamin qof looga yahay ma jirto laakiin nisyaankaasoo kale waxba nuqsaan iyo ceeb kuma ahan boqol xadiid ayuu xarfan bixarfin u gudana xadiid inuu ku gafaa waa dhici karta ah, waa dhici karta markaasoo kale ceeb ma ah nuqsaan ma aha waa imaam iqa aa la leeyahy markaasoo kale marka wainamaa wax kale ma ahan yukhaafu waxaa looga cabsanaa calaa axadihim ruwaadaas mid ka mida ah, annisyaanu halmaan iyo walqaladu qalad fa ina man carafa marka dadka waxaa la yidhi waxaa shardiga marka lagu leeyahay sanadkan iyo sanadkan mid walba waa rijaasha wariday waa in la hubo inaysan isku been aan sheegno isku soo waafaqin saan ku garanaynaa been aan sheegno inaysan isku soo waafaqin wuxuu rabaa inuu kuu sharaxuu ku yidhaahdo adiga laftirkaagu dadaa taqaanaa jira oo aad muddo la noolee oo aan marna aad hubto hadduusan inxiraafan isagoo sidaana inuusan tuugahayn waa hubta uusan dadka xadin inuusan isbaaraysahayn aad hubto imise qofoo taqaanoo saasa dad aad taqaanaa jirtood muddo la nooleed lagama hadlayo qofku hadduu baadiyoodo laakiin asagoo sidii aad ku tiqiin ah inaysan dabcigiisa iyo dhaqankiisa ka mid ahayn inuu waxdo inuu isbaara dhigto inuu been markhaatiya ka markhaatiy dad saasoo tira badan adugu wataan soo ma aha saasuu ku marka saxaabada taabiciyaalka dadka axaadiista wariya ee a'imada muslimiintu ay tasdiiqiyeen qofka bartaa wuu hubaa inaysan u qastin nabi maxamed ku been abuuran wuu hubaa taas raba inuu kuu sheego wuxuu ku yidhi fayna man carafa qofkii barta asaxaabata axaabada saxaabadii nabiga qofkii barta kabni mascuudin sida cabdullahi bnu mascuud oo kale qofka barta cabdullahi bnu oo kale wa ubay bnu kacab ubay ibn kacab oo kale qofkii barta wabni cumara cabdullaahi bni cumar bn khadaab oo kale qofkii barta wa jaabir jaabir bnu cabdillaahi oo kale qofka barta abi saciidin abi saciidin اkudri saxaabigii ahaa qofka barta wa abi hurayra cabdiraxmaan ibnu skri qofka barta iyo waqayrihim intaas qayrkood calima wuxuu ogaanaa yaqiinan si hubaal ah ana alwaaxida mid oo min haaulaai saxaabadaas ka mid ah lam yakun inuusan ahayn miman dadka yatacamadu u qasda alkadiba inuu been ka sheego calaa rasuuli lahi rasuulka ilaahi sal اlahu alay wasalam shaki kama gelayo qofkii saxaabada yaqaana fadlan iska daa caman qof huwa isagu fawqahum kuwan aan sheegnay ka sarreeya saxaabadan aan sheegno qofkii ka sarreeya iska daa laakiin kuwan qof yaqaanaa shaki yar ka geli maa inaysan nabiga ku been abuurin da dadka ka sarreeya yihiin marka saxaabadan kuwa ka sarreeya waa abubakr waa cumar waa cali waa cuثmaan waa baqiyatu casharati mubashariina biljana tobanka casharat ilaa hadda halniba casharatu mashariina laguma soo sheegin saxaabadii kaleto waaweynaaya lagu tiri kuwa ka sii sarreeya laguu sheegayaa waa abubakar waa cumar waa cumaan waa cali waa baqiyatu casharati mubashariina biljana ah, abu cubayda caamir ibn jarax sacd ibn abi waqaas waxa weeye raggaas wey ragga nuucaasa waxa weeyaan qofka yaqaana hadda qofaan aqoonin saxaabada waxba ka fahmin waa dhici karta inuu siraacado been sheegan la waxba ma fahmaayo kaasi laakiin qof yaqaana saxaabadan waa hubaa kuna shakima inaysan nabiga ku been abuuran salawaatu ullahi wasalaamu calayh kamaa yaclamu sida uu og yahay arrajulu qofka min xaali man qof xaaladii siduu u og yahay adigoo kale iska soo qaad sida qofku kamaa yaclamu rajulu sida qofku uu og yahay min xaali man qof xaaladiis jaradahu uu tijaabiyo imtixaanay oo wa khabarahu uu ka ogaaday khibratan aqoon baadinatan qarsoon aqoon qarsoon waxa weya waa qofka si hoose qofna mogtay saadkaa isku aragteen ah, qofna waa la dhaqantay ah, waa la daristay saaxiibadiisaa taqan waa la macaamisho dhaqaalaa inin dhex maray waracnimadiisa iyo dhawrsigiisaa taqan waa la safartay khuluqiis dabiicadiisa dabiicaddiisaa taqan dabiicad waxa qarsoon lagu sheega waa arrimahaas laakiin masaajidka dhinacaasaad uga tukataa masaajidkaad isku salaamtaa sagoo waajibka tukaayo safka hore ku tukaayo waxa weeyaan sunaysa ayaad aragta ma taqaanid ah. qofkaasoo kale mana taskiyi kartid ah. mana taskiyi kartid haddaad soddon sano masaajidka iskula mar haddaadan la dhaqmin cumar ibnu khadaabaa nin yidhi ordkaa ninku yaqaan ninuu keeno kanaa yaqaanu markaasuu yidhi waa ku garta maadaa yaqaan markaasuu ha waa ma la safartayuu safar ma la gasha si aad u garato waxa weyan khuluqiisa nafta ah, marka la dhibtoodoo la safro ayaa qofka waxa weeyaan ay macdantiisu soo baxdaa macdantiisu markaasay banaanka imaanaya qof aan dhibtoonan dhididin weli macdantiisa ma taqaanin ah, waa ka shaqo adag markaad isla gashaan oo dhibtootaan waxa wey markaasaad macdantiisa arkeen xujayda waxaan ku dhihi waxa weeyaan xajka marka la aado oo carafo la aado lasoo laabto markaasaa la isbarana waxa arkay labadii dadka isku jeclad oon wada hadlay oo mid walba aamusany wa hadda dadki ajinaya waxaa umalayna dadkii shaqo kale isku barta ka waran marka dadku markay kuulaadaan oo ay oomaan oo ay daalaan oo ay bislaadaan qofka markaasaa macdantiisu soo bixi qofaa waxa weeyaan haddii naftu halkan saarata isbedeli oo sidii ah, oo dulqaadka sabarka waxa weeyaan iifaarka sidii walaalkiis ugu doorayo naftiisa uga doorayo dhibka asaga isugu hormarinayo markaasaad barayda qof markaasuu i maya safar islama anaan gelin suu yidhi waa gar haye dhaqaale ma isla marteenoo macaamilo adduun mayna dhex mar si aad warac cunadiisa iyo xaaraan u kala garato ah, dad badan oo masaajida fadhi jiro cimaamada lahaayo culimo loo yiqiin a ah, waa waaad maqlay shirkadablu la kacay ah, waa lalayahay waa ku aaday dukaano la goosto aad maqlay subxaan allah ilaa waa intu masaajidka ku jira in lagu horeeyaan waaba indhacadaadba markuu maalkii adduun a kula carara waa markaasuu yidhi taasna nama dhex marin markaasuu yidhi waa garta waayahay daris ma la noqotay deris ma la noqoto ah, ood makrajkiisa iyo madkhalkiisa garato dadka u imaanaya ka tegaya ilaa qofka saaxiibkiisa lagu yaqaan markaasuu maya mataqaanida isagoo masaajidka marna madaxa kor udhigaay marna hoos udhigaad aragtay or iska tag mataqaanida marka waa nuucaas qofka marka aad sidaas u baratay eed la safartay ee dhaqaalayna dhex mareen ee aad waxa wey la dhibtootay ee aad daris la noqotay ee aad baratay waracnimadiisa akhlaaqdiisa dhaqankiisa dadkaas lagaama dhaabici karo ninkaan waa tug dadka xada waa ogta inuusan dadka xadin waa ogta inuusan isbaaraysa sidaan ku ahayn waa ogta inuusan markhaati beenaad ka markhaati kici waa taqaanaa ninkaas marka qofka sidaas ahaadma ku kalsoonaanaydahood hubtaahe kayfa saxaabadii ilaahay u doortay inay nebi maxamed la saaxiibaan makhluuqoo dhan inta ilaahay fiiriyey uu ogaaday kuwa u khayr badan inay yihiin kaas u doorta inay weyseedo u noqdaan nabi maxamed sala allahu calay wasalam waa la hubaa marka kuwaasoo kale inaysan u qastayn nabi maxamed inay been ka sheegaan salawaatu ullahi wasalaamu calayh markaasuu yidhi kamaa yaclamu rajulu sida qofkuba u ogyahay min xaali man qof xaaladiisa jaradahu uu tijaabiyey oo wa khabarahu uu ogaaday khibratan oqoon baatiratan qarsoon dawiilatan oo dheer annahu waxa wey laysa inuusan ka mid ahayn aqoonta qorsana aan sheegnay wey laysa inuusan ka mid ahayn miman dadka yasriqu xada amwaala naasi dadka maaliyaalkooda oo wayaqdacu dariiqa wadada gooyo isbaaraystaha ah oo wayashhadu ka maqaatika cabisuuri ah, maqaatiga beenta ah iyo wanaxw daalika intaas wixii lamida ah inuusan ahayn wuu ogaana wakadalika sidaasoo kale ay ahaadeen attaabicuuna taabiciyaalkii bilmadiinati madiine xaalay ku sugnaayeen taabiciyaalkii madiine ku suganna sidaasay ahaayeen iyo wa maka kuwii maka ku sugnaa iyo wa sham kuwii sham ku sugnaa sham waa syriya iyo lubnaan iyo falastiin iyo waxa weeyaan dhulkaas urdun intaasaa laisku yidhahdaa waxa weeyaan sham waa syriya iyo waxa weeyaan eh, lubnaan iyo falas iyo urdun marka laisku daro dhulkaasoo dhan ayaa sham la yidhahdaa iyo walbasra kuwa basra ku sugnaa ciraaq weeye basree fa ina man carafa qofkii garta mila abi saalix asamaa oo kaleeto taabiciga ah abi saalix asamaan magaciisa dakwaan aa ah, la yidhahdaa dakwaan ninka garta dakwaan marka abi saalix asamaan ninka garta waa nin madani ah ee taabici ah ee waxa weeyaan a'imadii oo imaam axmed uu yidhi iqa iqa macnaha waa tawfiiqin meelihii ugu adkaa weeye ay ka mid tahay boqol iyo kow markay jiradu ahayd ayuu dhintay taabicigaasoo kale qofka barta iyo walacraj qofka acraj oo kale barta cabdiraxmaan ibnu hurmus aa ah, la cabdiraxmaan ibnu hurmus almadani ee qaariga ahaa saxaabadu cilmiga ka qaatay qaar ka mid ah asagana waxaa ka qaatay zuhri maxamed ibn muslim oo kaleeto iyo abuzubayr maxamed ibn muslim almaki waxa weya abuzinaad almadani raggaasaa ka qaatay waa raggu yiriu ka mid yahay imaamu bukhaari sanad xadiis lagu wariyo sanadka ugu saxiixsan waa abuzinaad can alacraj can abi hurayra wax sanadoo ka saxiixsan maba waa silsila dahabiyada ah. mar haddii abuzinaad uu wariyo acrajna uu ka wariyo cabdiraxmaan ibn hurmus cabdiraxmaanna waa hubayre ka wariyo marka taabicigaasoo kale qofka batoo fahma iyo wa sulaymaan ibnu yasaar oo kale sulaymaan ibnu yasar almadani ml mawla maymuna axad lfuqahaai sabca toddobada la yidhaha fuqahaau sabca fuqahadii toddobada aheed ee reer madiina kuwaas ayuu ka mid yahay saxaabadu cilmiga ka qaatay isagana qataada iyo zuhri iyo waxa weyn camar ibnu shucayb oo cabdullaahi ibn eh, ibnu caas uu awoowaha u yahay ayaa isagana cilmiga ka qaatay boqol markay hijiriyadu aheed ayuu dhintay asna kaasoo kale qofka barta sulaymaan ibnu yasaar almadani iyo wa zayd ibnu aslama oo horay u soo ogaanay zayd ibnu aslama oo waxa weyn almadani oo cilmiga ka qaatay aabihiis oo mawla u ahaa cumar ibnu khadaab iyo cabdullaahi cumar ibnu lkhadaab cilmiga ka qaatay iyo caaisha bintu abibakar sidiiq wuxuuna dhintay boqol soddon iyo lix marka hijiradu eed waa soo marnay marka ragga nuucaasa qofka ogaada iyo wa amhaalihim dadka midka kuwaas calima wuxuu ogaanaa qadcan go-naan annahum a'imadaas taabiciyaalku lam yakuunuu inaysan ka mid ahayn minman dadka yatacamadu u qasda alkadiba been filxadii xadiidka ay ku been sheegaan fadlan iska daa amman qof huwa asagu fowqhum kuwan kasii sarreeyo taabiciyaal Ah, iskadaa kuwa kasii sareeya taabciyaalka oo yayihiin kuwa kuwa kasii sareeya isagaa kuu sheegaya milu maxamed ibnu siriin oo kale ah, waa aimada ugu waaweynaa taabciyaalka maxamed ibnu siriin albasri mawla anas ibnu malik waxa wa min aqraani xasan ibn abilxasan xasan albasri aqraantiisii weeye cilmiga saxaabada gobolka miduu ka qaatay asna aimadii taabciyaalka gobolka midaha ka qaatay ibnu sacad wuxuu yidhi kaana iqatan ma'muunan caaliyan rafiican imaaman faqiihan kaiira cilmi intaasu isku dabadhiga oo ammaan ah, waa nin lagu kalsoon yahay waa aamin waa nin sare waa imaam waa faqiih waa mid cilmi badan intaasu isku dabadhigay boqol iyo hijriyadu markay ahayd ayuu dhintay maxamed ibnu siriin boqol iyo toban sida maxamed ibnu siriin oo kale qofka waxa ragga ka sii sareey way kuwii lasoo sheegay aw ilqaasim ibn moxamed ibnu abibakr sidiiq oo kale wiilku awowahu yahay abubakr sidiiq qaasim ibnu moxamed ibnu abibakr sidiiq oo kaleeto qaasim ibnu moxamed xafiidu abibakr sidiiq asna waa axad fuqahaai sabca kamidi todobada a'imada ee taabiciyaalka ee laydhaha fuqahaau sabca ee reer madiina ayuu asna ka mid yahy saxaabada qaar ka midu ka qaatay cilmigaasna aclaamtii taabiciyaalka ayaa ka qaatay cilmiga abuzinaad wuxuu yidhi maa ra'aytu axadan aclama bisunati min alqaasim qaasim bin maxamed qof sunna nabi ka oqoogorayay maarag boqol iyo lix hijriyadu markay aheed ayuu asna dhintay qaasim ibni maxamed iyo ninka la yidhaahdo saciid ibnu musayib saciid ibnu musayib saciid ibnu musayib waxa weya almaqzumi almadani rasu culamaai taabiciina la yhahda wa fardihim wa faadilihim wa faqihihim cabdullaahi ibnu cumaroo saxaabiya ay huwa wallaahi axadu lmuqtadaa bih ilaahaan ku dhaartay dadka lagu daydo mid kamida weygu saciid ibnu musayib waana taabici waa saxaabadii waxa saas u taskiyey abu xaatimna wuxuu yii huwa afbatu taabiciina can abi qof abu hurayra wax ka wariyey qofka ugu sugid badan wey sagaashan iyo saddex markay hijriyadu aheyd ayuu asna dhintay marka kaasoo kale qofka barta saciid ibnu musayib waxa weeyaan waana ya-da in la hoos dhigo oo laydha musayib o cabiidata salmaan cabiidata salmaan waa cabiidata ibnu camar asalmaani min qabaa'ili muraad ayuu ka yahay isagoo wuxuu ka yahay dadka laydha mukhadram waa dad nabigu intuu joogay rumeeyey laakiin nabigii aan arag oon ku nasiibsan saxaabinimo nabigii maysan arag mukharamaa la yidhahdaa isagoo nabigii rumeeyo ku soo socda oo raba inuu nabiga u tago oo waddada kusoo jiraa nabiga ilahay oofso ah. marka waxa weeyaan waa raggaas taabiciyaalka marka lagu dara saxaabada laguma daro taabiciyaalka ayay ka mid yihiin marka cabidata ibn camr salmani oo kaleeto oo ka qaatay cilmiga cali bn abi aalib cabdulaahi bn mascuud asagana waxaa ka qaatay shacbi camr bn sharaxiil iyo naqaci ibraahim annaqaci waxa wey maxamed ibnu siriin iyo qayrkooda ka qaatoo toddobaatan iyo labo hijriyadu markay ahayd kuwaasna dhinto iyo calqama ibnu qays calqamatu ibnu qays calqamatu ibnu qays annaqaci alkuufi weeye afarta khulafaa u ka qaatay cilmiga ah. afarta khulafaa u iyo dadkii ku dabaqadahayu ka qaatay isagana ibraahim ibnu yaziid annakhaci iyo caamir ibnu sharxiil ashacbi ayaa ka qaate marka lixdan iyo labo hijriyadu markay ahayd waa isna dhin ow amase aswad alaswad aswad ibnu yaziid aswad ibnu yaziid ibnu qays annakhaci weeye oo cabdullaahi ibnu mascuud iyo caaisha abu muusa alashcari saxaabadaasu cilmiga ka qaata taabciyaal waaweynna isaguna iyaguna waa ka qaateen laba habeenoo kasta qur-aanku waa habeen laba habeenoo kasta afariy boqolka laba habeen u kala goosana salaatuleyday ku tukanayaan bar iyo bar laba habeen sideetan xajna wuu xaji sideetan sano uu xaji ooga cimrigiisana ilaah u dheereeyey marka inuusan baaqana dhac ay u badanta markaas intuuba awooday ila xajka mogtay sanadii hal mar waaye sanadii laba goor ma xajin sideetan xaj ayuu xaji hmm. marka wuxuu dhintay markay toddobaatan iyo afar ay hijriyadu aheed marka aswad ibnu yaziid iyo naxwimaa o naxwimaa ama wixii lamid marka raggaas naxwihimaa miyuu dhigaya iyo naxwihim waayo naxwihimaa midkaa nuskhadaana dhigaysa waa qalad naxwihim wey sida saxda hada wey maxaa laba lama soo sheegin imisaan soo tirayn taabiciyaalkii tiradooda ma aan soo tiraynin ah, waa naxwihim taabiciyaalkaa tirada badan kuwa lamidkaa wey ayta naxwihima labada khaladaadkaas hmm. waa la iska saxaa wainamaa wax kale maa marka waa la hubaas a'imadaas taabciyaalka iyo saxaabadaas waa la hubaa inaysan u qasdin inay nebi maxamed ku been abuurtaan waa wax la hubo oon shaki cidna geli karin cid taqaana macnahaan ka hadlayna qof aan aqoonin hadda ulaan wax laga weydiihayn kaliya maxaa mid ka mida looga cabsan karaa wainamaa wax kale maahan yukhaafu waxaa looga cabsan karaa cala alwaaxidi mid min alqaladi qalad mid ka mida hadduu xadiid weliyo inuu ku gafay boqolkii sagaashan iyo shan waa asiibaan leena ilaba rag iqaade laakiin boqolkiiba shan inuu gafay waa dhici kartaa qariib ma ah. ilaa waa banu aadam wey ah, waa banu aadam banu aadamkuna waxa weya waa halmaama waana gafaa marka wax un looga cabsan karaa waa anu gafaa fa ina alqaada maxaa yeelay qaladka iyo wanisyaana halmaanka kaiira maa in badan yacridu waa ku soo diriyaa lilinsaan insaan sideeda wuxuu aduu banu aadamba yahay inamaa sumiya alinsaanu insaanan linisyaanihi sideedaba maxaa insaan loogu baxshay isaga dhan banu aadamkaba insaan waxaa loogu baxshay waa linisyaanihi ah, dabeicaddiisay ka mid tahy inuu halmaamo ah, nabi maxamed aaba yidhi sala allahu calay wasalam ansaa kamaa tansawna aniga waa halmaama faidaa nasiitu fadakiruuni mar alla markaad aragtaan salaada anoo idin tujina haddaan wax halmaamo ixasuusiyo subxaana allah idhaahdo marka banu aadan wah waa halmaamo laakiin a'imadan laguu sheegaya halmaankooda iyo kaanu isma leh adiga waxa weeye saakay casharkaad qaatay boqolkiiba aan laba ka hayin iyo ayagu isma leh ayaga waxa weeyaan konton sano koy wariyeen boqolkii xadiis ay wariyeen aa mid ay dhici karta inay halmaamaan ama laba ay halmaamaan maaha midkaaga ha ku miisaami kaasoo kale hadduu yahay diinba lama arkeenba wainamaa yukhaafu waxaa looga cabsadaa cala lwaaxidi mid min alqaladi qalad fa in alqalada qaladka iyo wanisyaana halmaanka kaiira maa in badan yacridu waa ku soo diriya lilinsaani insaanka waa ku soo diriya saa hal mid xadiidka uu wariyo waxa weeyaan boqolkii sagaashan iyo sagaal waxaan leenahay xadiiskaas waa ka sugay waa ku kalsoona laakiin boqolkii hal waa dhici karta inuu khalad yahay qalbigu waa nooga jirta saasaan leenahay hadii marka mid kale oo lamidu hadana sheego oo mid kaleo lamidu sanad kale ku sheego oysan kala qaadan khalaas intii yartaaba halkii mid waa naga baxaa marka boqol boqol waa qadcinayna marka i abshaadka wa inaad faata intaas haddiiba hal sanad oo sidaanu sugan uu ku sugnaado waxaan leenaha waa ku qarsoonna xadiisku waana ku camal falayna shaki aan laakiin waxaan leenahay ilaa ay arrintu jismi gaarto waxaan leenahay waa dhici karta inuu khadacay waa dhici karta laakiin sida aalibka raajix noo ah waa sawa saasaan ku wadayna laakiin xagga sanad kalaan helna mid kalaan helna midka kalaan helna dadkii muslimiintii yaqiina xadiidka waa aqbaleen khalaas intii yataada inta naga baxda aan leenahay shaki noogama jiro marka inuu xadiiska nabigu ka sugnaaday sala allahu alay taas raba inaan wa min alxufaadi xufaadda waxaa ka mid ah man gabal qad carafa naasu dadku ay garteen bucdahu ka fogaanshadiisa uu ka fog yahay an daalika khalaq qaar waxaa jira ruwaadda xadiidka weriday a'immada xadiidka ee xadiidka taqaanaa ay baareen oo tijaabiyeen oo ay ogaadeen sida uga fog yahay ninkaasu hadda inuu xadiidku gafo ah, inuu ku gafo xadiid wa min alxufaadi xaafidiinta xadiidkay ka mid yihiin man gabal qad carafa naasu dadku ay garteen bucdahu fogaanshadiisa can daalika khaladka uu ka fog yahay nisyaanka jiddan si dhab ah kamaa carafuu siday u garteen xaala shacbi caamir ibnu sharaxiil shacbi sida ay u garteen xaaladiisa sida uga fog yahay khada iyo wzuhri zuhri maxamed ibnu muslim ibnu cubaydilah ibnu cabdillahi ibnu shihaab azuhri sida uu uga fog yahay waxa weeyaan inuu ku gafo xadiidka way garteen iyo wacurwat ibnu zubayr iyo waqataada ibnu dacaama asaduusi aad ayay u garteen qataada unbaa ka jira waxaanaan soo marin qataada ibnu dacaama asaduusi albasri alakmah أحد الأئمة الأعلام أنس بن مالك سعيد بن مسيب محمد بن سيرين قاسوا علمي كقاته الصحابة يتابعيان اسمه جيرا أصنع أئمة كفار أيها كقاتين حديثة ان بقول طبعا يتضرر markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay qatada ibn daama as-sadusi tagas aad inay uga fog yihiin inay ku gafan xadiidka ay akeen iyo wafawri Eh, iyo wthawriy sufyaan ibnu saciid athawri sufyaan ibnu saciid athawri aad ayay a'imada u garteen sida uu uga fog yahay xadiis inuu ku gafo oo marka la rogrogo waxa weeyaan aad uu uga fog yahay ayay ku garteen a'imada muslimiintu wuxuuna ka mid aha raggii ugu caansanaa xufaadda ee ku caanbaxay oqoonta iyo zuhdiga iyo waracnimada iyo dhowrsiga wuxuuna dhintay boqol lixdan iyo kow markay hijriyadu aheyd ayuu dhintay sufyaan athawri iyo waamaalin kuwii lamidka ahaa laa siyama waxaan kusii jirin azuhriyu zuhri asagu maal male wax lamid ah asaga lama sheegin fii zamaanihi waqtigiisii qof lamid ah sida uu xifdiga ku yahay iyo dakaada waxa weeyaan wax lamida ah asaga lama sheegin iyo w thawriyu sufyaan ibnu saciid athawri asna wax lamida ah lama sheegin waqtigiisii maal ma lahayn fii zamaanihi waqtigiisii fainahu shaniye qad yaquulu qaa'ilu qof inuu yidhaahdaa dhici karta ina bna shihaab ibnu shihaab waa maxamed بن muslim ibnu cubaydillaah ibnu cabdillaahi ibnu shihaab weeye azuhriye ina bna shihaab azuhri laa yucrafu looma ogaa lahu ibnu shihaab haladun hal qalad hal xadiid oo la qanciyo la yidhi kanaa la hubaa inuu ku gafay lama hayo lama hayo maca kafrati xadiidihi xadiidkiisa iyadu ka bata axaadiista uu wariyey hadduu moogtay laba iyo toban iyo konton iyo wariyo waa la dhihi karaa intaas waa la xadfi laakiin axaadiistiisa tiradeeda iyadoo la og yahay haddana hal qalad lama hayo hal qalad lama hayo wa sacati xifdii xifdigiisa waasixaanshadiisa iyadoo la og yahay walmaqsuudu ujeeddadu waxay tahay marka ana alxadiia xadiidka xadiidka adawiila dheer idaa ruwiya haddii la wariyo maalan tusaale min wajayni laba wej mukhtalifayn oo iskhilaafsan min gayri muwaadacatin soo heshiin muwaadaana waxa weya laba qof inay ku heshiiya yidhahdaan warkaan dheer warkaasaan sheega adna tuulhebla ka sheega maan ka sheega muwaadaadu waa saas muwaadacadii hadda dadkaana waxaa lagu qaabka looga nabadgelada waa soo ogaan oo dadka hadda xadiidka welina dad la yaqaan oon arrintaas looga cabsan wayna yihin marka xadiid dheer hadii la wariyo laba wej oo iskhilaafsana lagu wariyo min kayri muwaada'atin ayadoo aysan isku soo waafaqin intana a waxaa reebtoonaanaya calayhi xadiidkaas an yakuuna aladan inuu alad inuu alad yo kaluna si khalada ku gafay isagoon u qastin kaluna isagoon u qastin ku gafay waa mamnuuc ma caadadaba ma ogolaba weligeed ma dhicin laba qof oo aan warka ku soo heshiin midna midka kale uusan ka maqlin in hadal uu bilaabo hadal dheer uu tixo oo bixuruufihi qof kalon weligiis ka maqlin uu asna maskaxdiis ka sheego wa wax dhacayba ma wax dhacayba ma marka mar haddaa orato dheer oo sanad lagu wariyey haddana sanad kale lagu wariyey hubo labadooda inaysan ku heshin aan wada sheegno la og yahay inaan midkood midka kale ka qaadan waxaa sugnaanayda inuu qalad yahay kaman tanaca siduu u reebtoonaanayo an yakuuna kadiban inuu been yahay sidaasoo kale ayaguna u reebto inay qalad iska dhacay tahayna waa reebtoon tahay inay been tahayna waa reebtoon tahay maxaa yeelay fainal qalada qaladka laa yakuunu ma ahaado fii qisatin dawiilatin qiso dheer qisadaasoo mutanawicatin kala duwan qiso dheer oo kala duwan oo kala gedisan ma noqdo qalad ma noqdo wainamaa yakuunu wuxuu noqdaa fii bacdihaa qisada gabal ka mid qisada gabal ka mid ah ayuu noqon karaa oo qiso dheer hadday maanta hadda masaajidkan ka dhacdo intaanaa joogta intaan qof walbaa meeshuu taga waa ka sheega war caawa masaajidkii saasaa ka dhacdo waxaa laakiin dhici karta fiili marka nin walba weye saasaa dhacdo taasaa bilaabay kaasaa u jawaabay kaasaa marka agga ka soo yimid su-aashaasa timid markaasaa midkaas qaatay hadhow midkaanu markuu wariyo kanuna wariyo guud ahaan inay qisadu jirto way isku waafaqayaan laakiin waxaa dhici karta markuu warinaa kelimad inuu sheego aan kan kale sheegin kaasna markuu dad u sheegaya inuu kelimad ku daro aan kan kale sheegin taasaa dhici karta haddana waxaa dhici karta kelimadaas inay qalabta ood qofkii joogay oo taagnaa qisada markuu warinaayo sheegaayo kelimad qalada in uga dhexloode laakiin maxaan hubnaa qisadaas inay sugan tahay ah. qisadaasu inay sugan tahay aan hubnaa ah. markaasu wuxuu yihi wainamaa yakuunu wuxuu noqdaa qaladku fii bacdiha qisada gabal ka mid dad kala duwan markay sheegaan waxaa dhici karta mid walba wax uu la gooni noqday inay qaladta waa dhici karta ah. faydhaarka waa hadduu wariyo haadaa qofkaanu qisatan qisa hadduu wariyo qisadaasoo طawiilatan dheer qisadaasoo mutanawicatan kala gedisan wa rawaahaa qisadii uu wariyey nafsuhaa alaakharu mid kale mila maa rawaahaa siduu u wariyey alawalu kii hore min kayri muwaadacatin ayagoon ku soo heshiin ayagoon ku soo heshiin oo dhihin warkaan aan sheegin ah, imtanaca waxaa reebtoonaanaya markaas alqaladu inay ku qaldameen fii jamiicaha qisada dhammaanteeda oo mid walbaaba asagoo daacad iska uu iska qaldamay kamamtanaca siduu u reebtoonaanayo alkadibu inay been ka sheegayaan fii jamiica dhammaanteed min hayri muwaadaatin iyagoo ku heshiin inay haddana midkaanu been dheer uu iska sheego kan kalena been dheer sheegay iswaafaqday iyaduna mamnuuc wax dhici kara maaha been aad abaabulaydo qof aadan ogeyn ma waafajin karti wali hadaasaa daradeed miaal tusaalayna marka miaal ayuu tusaalaynaa walihaadaa saas daraaddeed inamaa wax kale mahan yaqacu waa dhacaa fii mili haadaa arrinkaasoo kale qisadaas oo si kala duwan loo wariyey qaladun qaladku waa dhacaa fii bacdi maa shay gabalkiis jaraa dhacay fi lqisati qisada qisada arrintii ka dhacday gabal kamida qof waa ku gefi karaa markuu sheegayo oo qofku isku daddi maaha halkaas mixraabka haddii arrimu ka dhacdo saas ayadoo loo fadhiyo hadhow qof walbaa markuu gudbinayo qofaa kelimad qalada ku dara isagoon u qastin xataa oo isla been sheeg isma laha haddana waa siduu u arka ah, bal meel indhihiisu jir waxaa dhacda meel sidaas dhahay marka arrintu dhacay ah, si uun u damanaa waa dhici kartaa laakiin waxaan fahmaynaa qisadu inay suganta marka arrin xadiiu miaalina xadiikaas waxa wey xadiidkii nabiga sala allahu alay maalin maalmaha ka mid saxaabadiisa la socdo safar la yahay jaabir ibn cabdillaahi rabti watay ayaa aad u gaabiyey oo tabardhigoo soco waayey nabigana sala allahu calay wasalam ciidanka gadaalu ka soco jiray kama hormari jirin markaasu waxa way midka tabarta daran iyo kan gaadiidka waaye iyo kulli uu la soco jiray wuu arkay gaariga ratigan soco waaye ratigan soco waaye ayuu arkay markaasuu yidhi iga gado jaabilow aniga markaasuu kaa gadama musaafir ah markaasuu iga gado markuu ku celceliyey arkay uu yidhi waayan waa kaa afartan dirham meelahaas lacaga lacagta waa lasu khilaafa hadda kitaabku noo sheegi doonaa in lasu khilaafay uu kula heshiiyey wuxuu laakiin shardi waxa u yidhi inaan meesha u socday ku gaaro illa anu kama lugay kareen rasuulka alla ha waa kaa yeelay bis nabiguna sala allahu calayh wasalam raxiim uu ahaa waa kaa yeelay bis magaaladii markii la tegey uu gurigiisi ku tegey uu u keenay uu yidhi waa kan hadeer atigi lacagtiina waa siiyey nabigu sala allahu alay slam markaasuu yidhi kaana waxaad umalayd ratigaada inaan qaaday anugu lacagtii ratiga isku qaado waxaanase ninkan xoogaa ratigu ka daquubay xoogaa aad kab tiri hmm, kab uuba uu rabayba hadduu si uu ukabo shood la u siiyo ugu talagal soo ma jeedin taasna nabiga xikmadiisa ka mid a ah. marka qisadii bukhaari ay ku taallaa saxiixulbukhaari ayay ku taallaa qisadii waa xadiis muslim ay ku taallaa saxiixmuslim laakiin ruwaadda wariday lacagtay xoogaa isku khilqilaafeen qisadii waa la isku waafaqsany inay dhacday nabigu ka gatay sidaas u dhacday laakiin lacagtu imisay aheed dadkii la socdo musaafirka tirada badnaa lacagtii xoogaa isku khilaafeen taasoo kale marka ceeb u keeni maydo qisadu inay dhacdo ila qisada sugnaanshadeeda ceeb u keeni kelimad qof inuu la gooni noqday taas raba inuu kugu mitaaliyo wuxuu yidhi walihaada saas daraaddeed inamaa yaqacu waa dhacaa fii mili kanoo kale halatulqalad fii bacdi maa shay gabalkiis jaraa dhacay fi lqisati qisalada qisada dhexdeeda wixii ku dhacay wadalika kaasu milu xadiidi ishtiraa'i nabiyi nabiga gadashadiisii xadiidkii ka hadlaayoo kale waayey sala allahu calayh wasalam albaciira awrka uu ka gatay min jaabir jaabir ibni cabdillaahi uu ka gatay faina man taamala qofkii fiirfiiriya faina man ta'ammala qofkii fiirfiiriya duruqahu xadiidkaas duruqdiisa calima wuu ogaanaa qadcan go'naan an alxadiid xadiidku saxiixun saxiix inuu yahay waa goyne rag fiqaadoo lagu kalsoon yahay wariyaysana kuwo kaloo lagu kalsoon yahay sanad kale ku wariyey kuwo kale lagu kalsoon yahay sanad kale ku kutaxonadidii geliyey inay sugan tahay shaki ka geli maa wa in kaanuu haba ahaadeen ruwaanta wariday qad ikhtalafuu kuwa isku khilaafay fii miqdaari amani lacagta qadarkeedii in misaa nabigu ka siistay sala allahu alay waslm intaas haba isku khilaafeen taas waba ka dhimin ah, taas waxba kama dhimayso taas haba isku khilaafeen waqad bayana waana caddeeyey dalika arrinkaas albuhaari imaamu lbukhaari fii saxiixii saxiixiisuu ku caddeeyey in amanka la isku khilaafay maxaa yeelay fa ina jumhuura mas'alo kale oo dheer isku xiri rabaa masaladaas waxay tahay muslimiintu waxay isku waafaqaan oo ay ku ijmaacaan shaki yar ma geli karto inay qalaq tahay waa la hubaa arrinkaas xaq inuu hadday dhan muslimiintu ku ijmaacaan sababtoo ah qur-aanka iyo sunnada labadaba waxaa laga fahmaa inaan muslimiintu qalab ku ijmaaci karin waxaa ka mid a ah qur-aanka ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره إلهي وإنا سبحانه وتعالى لبس دنبي مد كميدا قفكي سميا نار وبلقان كان كوباد waxa weyn qofkii nabiga khilaafa markii dariiq nabigu cadaabay kadib dariiq nabigu markuu cadaabay kadib kas qofkii u khilaafay intuu jaahil yahay lama dhihin fiir waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-hudaa hanuunkii markuu caddaana kadib qofka khilaafa o ka oo naarta loo yabohayna waxa weeye wayatabic kayra sabiili muminiin qofkii qaada muminiintii ka horeyday diinkay ku socdeen qayrkeeda waa ijmaaci muslimiintu yidhi imam shaafici mas'ale culummadii muslimiintoo ka horreeday ku ijmaaceen qofka khilaafa asna jahanama ilahay u ballandhaafo aayaddaas marka waxaa laga fahmay ijmaac inuu xaq yahay sababtoo ah hadduusan xaq ahayn oo gaf noqon karo qofka khilaafay lama cadaabeen ilaa qofka qalad xaqa khilaafay wey qofka cadaabka muta xadiidkana waa xadiid oo waxa weeyaan duruqdiisa culummadu ay yidhaahdeen markay isku qawiyeeyeen oo uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam sida laga wariyey laa tajtamicu ummatii calaa dalaaq ummadaydu kuma kulanto dalaaq iyo qalad haddaba marka haddaan aragno xadiid nabiga ka sugnaaday sala allahu calayh wasalam oo culummada muslimiinta hal qof oo naqdiyey ma jiro waxay u qaybsan yihiin mid ku camal falay oo yidhi xadiidkan siduu sheegayo way xugun iyo mid yidhi mid tawiiliye oo yidhi xadiidkan saasaa loola jeeda hadduu daciif yahay ma tawiiliye wuxuu dhila xadiisba maaha ee macnaheeda nabigii waa ka sugan yahay haddaad mid tawiiliyey iyo mid yidhi waa mansuuq waa mansuuqna waa maxay nabiga waa ka mid kale ka dambeeyey wey marba haddaan la arag mid naqdiyo yidhi nabiga kama sugna waxay tusee culummada muslimiinta inay ku ijmaaceen nabiga inuu xadiiskaasoo kale marka in la yihah nabiga waa ka sugay sala allahu alayh wasalam masaladaas markuu ka hadlay masale kale ku dabadhigi doonaa masalada kale waxay tahay a'imada ahlu sunna waljamaaca waxay yidhahdaan ee ahlulcadliga ah waxay yidhaahdaan mas'alu arkayaa aayaduu ka fahmay daahirkeed ama xadiidu ka fahmay waxay yidhaahdaan ra'yi sawa marka aimo kale waa ku khilaafaya maala masalada waxay leeyihin ra'yi sawa mas'aladan aniga sidaan ka fahamsanay waa xaqi yaxtamilu lkhada inaan gafsanaha waa dhici karta fiir boqolkii aniga sagaashan iyo sagaal waa ila sax saasaana ku soconaa ilahay ku caabuda laakiin haddana waa dhici karta inaan gafsanahay oo imaamka kalo ikhlaasan waafaqay fiir ra'yi sawaab yaxtamilu lkhada wa ra'yu gayri khada yaxtamilu sawaab imaamkaas kaloo ikhilaasanna ra'yigiisu waa hadda ila laba diinood alla sooma dejiyo masalada ama kana asiibo ama kana asiibo imaamkaan ikilaafsan waa hadda laakiin waxaa dhici karta inuu isagu sawaabki waafaqan anuu ku gafsana waa ixtimaali karaa fiiri sidaasay ahlu sunnuhu yidhahdaan a'imadoodu laakiin mas'alada hadday a'imadii o dhan isku waafaqaan kulligood waxay leeyiin ma dhici karta in wax kale xaqta ee waajib waxaa in la yidhaha sidaana xaqiyo ma dhici karta in la yidhahdo muslimiintoo siday isku waafaqeen xaqi weeye boqolkiiba sagaashan laakiin waxaa dhici karta inay hadana hadda oo xaqii dhammaan muslimiinta uu seego meel kala jiro lama dhahayo mar haday isku waafaqaan waa la jasbinaa marka masladaasuu shiku sharaxa marka xadiidku ku hormaraa kadibna masaladu gala wuxuu yidhi marka iiri wuxuu yidhi marka shiiku waqad bayana dalika arrinkaas waa cadeeyey albuhaariy fii saxiixi fa ina jumhuura ma shay badankiisa fi lbukhaariyi wa muslim bukhaari iyo muslim ku sugan axaadiista bukhaari iyo muslim ku sugan badankooda mimaa kiyuu ka mid yahay yuqdacu la goynayo biana nebiya nabiga sala allahu alay waslam qaalahu inuu yidhi axaadiista nabiga loo tiiriyey ee bukhaari iyo muslim ku taalla inta ugu badan qaar yaroo waxaa jira lagu qabsaday bukhaari iyo muslim oo waxa weeyaan dhow boqoloo xadiis ayuu waxa weeyaan ku intiqaaday sida alimaam daar lqudni oo uu yidhi kuma haboona inay bukhari muslim kusii dhex jiraan ayaga ah, laftigooda culammadu waxay yidhahdeen waa axaadiis un sugan laakiin darajada sixada bukhaari muslim aysan gaadsiisnayn ah, marka axaadiista bukhaari iyo muslim ku taalla mucdankooda waa la jasmina nabigu inuu yidhi shaki la-aan maxaa dhacay see loo jasmina wuxuu ku yidhi liana haalibahu haaliba maa fi lbukhaariyi wa muslim bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan badankiisa min haada naxwin kanuu ka midi ah, nuucaanu ka midi naxwigu waa kee waa kii tabi xala soo sharaxay duruq badanay ku yimaadeen ah, axaadiista bukhaari iyo muslim ku taallaa badankoodu duruq badan oo kala duwanay ku yimaadeen oo weliba wada saxiixa xataa maaha duruq dariiq daciifa iyo mid kaloo daciifa maahan oo laysku kabkabay ah, duruq kala duwan oo saxiixa ayay ku yimaadeen mucdamkoodu marka min haada waxa weeyaan min haada naxwi nuucaana kamidii saas wey midda labaad oo haddana sii tusayda in la jasmiyo taas waa mid inay duruq kala duwan leeyihiin iyo weli annahu ana maa fi lbukhaariyi wa muslim inahud waxa loo celi maahi xadiidka bukhaariga muslim ku sugan qad talaqaahu way la kulmeen ahlulcilmi ahlulcilmigu bilqabuuli aqbalin iyo wa tasdiiqi rumayn ahlulcilmigiina qabuulay kala kulmeen qabuulay kula kulmeen macnaheeda waxa way qof naqdiyey ma jiro ee waxay isugu jiraan maa bayna caamilin bihi wa bayna muawilin labadaas u qaybsameen culimmada muslimiintao dhan xadiistaas badankooda waxay u qaybsameen mid kuba camal fala iyo mid awila oo waxa way waxa u daahiray uu leeya xadiisahaan waa sugan yihi laakiin sidaan loolama jeedee saasa loola jeeda oo waxay tusaya xadiiskaas kale in sidaan aan loola jeedin ama wuxuu leeyahay xadiidku waa sugan yahay laakiin waa mansuuqoo kaasaa nasakay marka dhammaan maxay isku waafaqsan yihiin xadiidku sugan yahay kadib sida hoosa isku khilaafay marka taasoo kalea la yidhahdaa maa talaqat ummatu bilqabuul haddaad maqasho maaha macneedu waa ku wada camal ee waxa weeyaan waxay isugu jiraan maa bayna caamilin bi wa bayna muawilin ah, lina tawiila farcun cani tasxiix sideedaba tawiil haddaad aragto wuxuu farac ka yahay tasxiix xadiiska marka horena hadduu imaamkaa uu daciifiy u arko inuu tawiiliyo uma baahno wuxuu ku keeftooma u leeyahay war wuxuu hora daciifka xaa laga tawiilaa laakiin imaam haddaad aragto le xadiidkan sidaan loolama jeeda sidaasa lagu awilaa waxa weeyaan waa xadiisku inuu agtiisa ka sugan yahy marka horena marka mucdamka axaadiista ku tala waa saas culummadu waxay kala kula kulmeen qabuul iyo tasdiiq mar hadday marka culummadii kala kulmeen qabuul iyo tasdiiq walummatu ummadda muslimkaana laa tajtamicu kuma kulanto calaa khaa'in gef mideeda kale hal maadana ogow marka lagu leeyahay ijmaa ijmaaca caamadu nasiib kuma leh ijmac la sheega waa ijmac culummada haddii culummada muslimiintu ay masale ku ijmaacaan oo yidhahdaan sidaasaa xaq ah inta ahlulfatwaahe oo caamo tiro badanoo khilaafto laba milyan oo caamaha khilaaftay culummadii adduunka ku nooleed waxay noqdeen konton kontonkoodi wa isku waafaqeen laba milyan oo caamaha khilaaftood tiri ma aha sidaas wax ka jira male warkoodu qayma ma Ah, hay ka yaqaan ayaga wax laga hadlaya warka ma hayaan waxaa laleeya idinka baabkaan idinma furna iska jooga ah. marka marka lagu leeyahay ijmaac la sheegayo waa wixii ahlulcilmigu ku ijmaacaan oo ahlufadwada ahlufadwada hmm, wey hataa ardada maaha dadka fadwada ehelka u ah wey walummatu ummadu laa tajtamicu kuma kulanto calaa khadain falow kaana marka maadaama axaadiista badankooda ay ku ijmaaceen culummadii ijmaacaasna ay ka dhalayd ummadii o dhan inay ku ijmaacday ummaduna aysan qalad ku kulmin waxaa noo xaqiiqa marka inuu xaq yah oo nabiga yidhi taasaa noo xaqiiqa maxaa wuxuu yidhi falow kaana hadduu noqon lahaa alxadiiu xadiidku kadiban been fii nafsi almri sida xaqiiqadu tahay haddii ay dhici lahayd in culummadu aqbalaan laakiin sida dhabta aan nabigu dhihin nafsulamri waa xaqiiqat mri markaasu wuxuu ku yidhi falow kaana alxadiiu xadiid hadduu noqon lahaa kadiban been fii nafsi اmri sida xaqiiqada ah wlummatu ummada muslimkuna musadiqatu lahu ay rumaydo qaabilatu lahu ay aqbasho lakaanuu waxay noqon ahaayeen qad ajmacuu kuwa ku ijmacay calaa tasdiiqi maa xadiid rumayntiis huwa xadiidkaasu fii nafsi اmri sida xaqiiqada kadibun been taasa ka imaa laheed xadiis hadda ah hadday ku ijmaacaan waxaa ka imaa laheed in ummadii ku ijmacday khalq taasa ka falow kaana alxadiiu xadiidku hadduu ahaa lahaa kadiban been fii nafsi alamri sida xaqiiqadu tahay walummatu ummaduna musadiqatu lahu xadiidka ay rumaydo qaabilatu lahu ay aqbasho lakaanuu waxay noqon ahaayeen qad ajmacuu kuwa ku ijmaacay calaa tasdiiqi maa shay rumayntiis huwa maagu fii nafsi alamri sida xaqiiqadu tahay kadibun beena wahaadaa kaasuna ijmaacu waa iyadoo lagu ijmaacay cala alkhada'i gef wadaalika in gef lagu ijmaacana mumtanicun waa reebtooye oo wax dhici kara maaha ummadda muslimka kuma ijmacdo qalad halkan marka mas'aladii kaleetuu ka gela oo ahayd waxa weeyaan annaga mas'alada aan ku soconayno ama salaad ha ahaato ama soon ha ahaato ama saka ha ahaato mas'alada ijmaac aan ahayn ee ama aayad daahirkeeda laga qaatay xadiidka daahirkiisa laga qaatay ijmaac ma ahan qacina maahanoo adilada laga qaatay qaciyu dilaala ma aha hadday qacigu hubuud tahay qacigu dilaalana tahay hadda shaki ma leh laakiin amase waa daniyu hubuud ama waa daniyu dilaala mas'alada nuucaasa waxa weeyaan waxaan leenahay annaga masaladaas inay sugantahan aaminsana saasaan ku socayna laakiin haddana waxaan ognahay inay dhici karto inay gofno mar haddaanan ijmacahin imaam kasta oo masale ku tegayna saas u dhiji mar haddaan mas'alada qadci aysan ahayn waxa weeyaan ilaa ijmaac la helo intii ka horayda masalada sidaana sawaabaan leena laakiin waa dhici karta haddana inay gaf noqoto tii hore inu kuu sheego laakiin marka ijmac yimaado waa dhammaatay marka in ixtimaal damo wuxuu ku yidhi in kunaa anagu aan ahaano naxnu annaga biduunilijmaaci ijmaaca ka sokay nujawizu kuwa banneeya alkhada'a gefka awil kadiba in laga been sheega cala alkhabari xadiiskaasi waa dhici karta waa suurtagal fa huwa banayntaas aan leenahay waa gef oo waa lagu gefi xadiiska amase waa lagu been sheegay waa dhici kartaada aan leenahay fa huwa banayntaasu ka tajwiizinaa banaynteenay la mid tahay qabla an naclama intaanaan ogaan alijmaaca in lagu kulmay cala alcilmi cilmi alladii cilmigaasoo fabata ku sugnaaday bidaahirin daahir daliil daahirkiis ow amase qiyaasin qiyaas ku sugnaaday qiyaaskoo damiyin mala loo nisbeeyey an yakuuna alxaqu xaqu inuu yahaan banaynayna ka tajwiisina ay ku tacaluqayso an yakuuna alxaqu calaa an yakuuna alxaqu xaqu inuu yahaan banaynaynaa fil baatini sida xaqiiqada ah bikhilaafi ma ctaqadnaahu sidaan caqiidaynay khilaafkeeda mas'alada intaan ijmaac la gaarin sida aan ka caqiidaynay khilaafkeed inay xaqii tahay waa bannaantaan len waa dhici kartaa man waa faidaa ajmacuu markay ku ijmaacaan cala alxukmi xukunka jazadna markaas waa goynayna fiiri mar hadday xukunka ijmaacu caddaado waan goynaynaa biana alxukma xukunku haabitun inuu sugan yahay baatinan sida xaqiiqadu tahay iyo wadaahiran sida noo muuqataba marka waxa waya mas'alada intii ijmaac ka horayda waxaan leenahay masaladan waa sidaa laakiin haddana inay sidaas siyan ahayn uu noqon karo waa suurtagal fiiri saasaan markaan ijmaaca xaqiijino ogaana lagu ijmaacay bis waa jasminayna waxaan leenaha xaqiiqadu daahiran wa baatinan waa si kale ma dhici karto ale ummaddu baatil kuma ijmaacdo kuma ijmaacdo walihaadaa saas daraaddeed kaana waxay ahaadeen jumhuuru ahlilcilmi ahlulcilmiga badankooda oo min jamiici dawaa'ifi kooxaha dhammaantood ah calaa anna khabara alwaaxidi xadiiu laxaad khabar lwaaxid waa masale mustalaxa ha u qaadaan hal qof xadiisu wariyey waaxidka adeer wixii aan mutawaatir ahayna khabar waaxid laidhaha waa khabarulaxaadki xadii axaadiista waxaa loo qaybiyaa labo khabarulaxaad iyo khabar mutawaatir khabar mutawaatir waa xadiiska ay wariyeen cadad fara badan oy mustaxiil tahay inay qada isku waafaqaan maalan toddobaatan saxaabi ama konton aa nabigii ka warin markaasaa waxaa kasii wariyey boqol taabici markaasaa waxaa kasii markaasa waaa kasoo wariyey an oo taabi taabi kaas waa la hubaa mutawatira leda ah. laakiin laba saxaabiya nabiga ka ama saddex afar taabiciya ka wariday han taabic taabiciya ka wariday khabar aaada leda kaas hal saxaabiya nabiga ka wariyey hal taabiciya ka wariyey taabic taabici kaloo midaha ka wariyey khabar aaada leda laba taabiciya nabiga ka wariday eh, laba saaabi afan laba saxaabiya nabiga ka wariday laba taabiciya ka wariday laba taagi taagiya kasii warinay waa khabaru axaad mid hadduu wariyey kuwa hadday laba laba yihiin kuwa hadday waxa weeyaan saddex saddex yihiin kuwa kulli khabaru axaada la iska yidhaha waxaaso dhan uu ka gaaraya mutawaatir marka wuxuu ku leeyahay qabarkaas la yidhaha khabar mutawaatir ayaa ahlu sunnaha iyo ahlubidci isku khilaafsan yihin ka masale muhiima uu halkaas uga oo waxa weeyaan bukhaari iyo muslim axaadiisa ku taalaan axaaday u badanta sideedaba axaadiisa bukhaari iyo muslim aarkooda waa khabaru axaad axaadiistaas marka bukhaari iyo muslim iyo sunanka iyo meelaha kale ku taala iyo macaajinta iyo masaaniidda ay ahlulbidc waxay leeyihiin cilmi maba faa'iideeya xadiidkaas bukhaari isku yaro saxiixa ilmi laga faa'idaysama xooga waa la malayna arrintaas inag buyi la malayna maxay marka ka dhirin dhiriyeen arrintaas mar hadduusan cilmi faaidaynan caqiidana lagama qaadan karo axaadiisa buhaari ms halkaasay ka dhirin dhiriyeen ir mar hadduusan khabarku uusan mutawaatir ahayn caqiida lagama qaadan karay kuleey maaa marka horeetaba daniyu faaideeyey caqiidana dani looma aqbalo meeshaasa ka dhambeeyey marka waa caqiida faasida masaladaasuu ka hadli doonaa marka halkaas iga joogo alla subana wa taala allahuma sal allah ala